بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين الله بين عشر كينا تضبي كنتونات كتاب كلب الأصول كقوادح ذا لحذو ذا إي عدم العكس ومنها وحك مذا قوادح cadamulcagsi cagsi la-aantii ayaa ka mida shaygu inuuna cagsi yeelanin cadamulcagsi waa cinda maanici tacadudilcilali cilalka tacadudkooga ka manciyaya agtiisa ayuu cadamulcagsigu qaadix noqonayaa cadamulcagsiga waxaa lagu suureeyaa ama loo yaqaanaa waa in xukunka la helo kii oon ciladii la helin ciladii waa la waayey xukunkiina waa la helay cadamulcagsi kolkaa miyuuna isku mid u noqonaynin haddaba takhallufkii aynu soo marnay oo kaluun waxoogaa buu kaga duwanaanayaa waan arki doonaa biidni illaahi tacaala waxaa meesheennan wanaagsan baa la yidhaahdaa qofku inuu fahmo ama inuu garto horta cagsi wax loo loo yaqaan baa jira cagsi waxaa kaloo yidhaha waxaa la yidhaha cadamulcagsi cagsi wax la yidhaah iyo cadamulcagsi wax la yidhaah iyo dardi wax la yidhaah iyo qiyaasulcagsi wax la yidhaah waa afar magac ayaa meesha wada yaal midi waa cadamulcagsi midina waa cagsiga laftiisa midina waa dardiga laftiisa midina waa a waa qiyaasulcagsi qiyaasulcagsi qiyaasulcagsigu kitaabka shanaad buu inoogu iman doonaa kitaabka shanaad iyo istidlaalka ayuu qiyaasulcagsigu inoogu iman doonaa qiyaasulcagsi marka laga waramayo kitaabulkhaamis iyo istidlaalkiisa ayuu inoogu iman insha allah qiyaasulcagsi halkanna waynu yaro eegeynaa inagoo baabkan u munaasabaynayna ayaynu halkanna waxoogaa keeni doonaa haddaba dardiga waxaa loo yaqaanaa xukunka iyo cilada oo kulmo ama islaazima waxaa la yidhahdaa talaazumu اlxukmi wاlcilati hubuutan dardi maxaa loo yaqaanaa dardi waa xukunka iyo cilada oo hubuutka ku kulmo isku laazima oo markuu cilo la helo xukunkii la helayo waxa weeye waxa weye talaazumu اlxukmi maca alcila hubuutan baa dardi la yidhaha dardi dardigaa waxaa cagsi u ah oo kas cadamulcagsi baa jira isna cadamulcagsi cadamulcagsigu wuxuu noqonayaa ama cagsigu wuxuu noqonayaa cagsigu waxa weeye waa waa dardigu kasoo horjeedaaye waxa weeye intifahoogoo islaazima waa talaazumuhuma talaazumulxukmi waalcila intifaaan waa mar alla marka cilada la waayo in xukunkana la waayo kaana cagsi baa la yidhaahdaa waa kii dee aad maqli jirtay uun mudarid muncakis ah mudarid muncakis ah waa in dardigu waxa weeye talaasumuhumaa fi lihbaat cagsiguna waa talaasumuhumaa fi nafyi haddii la waayo cilada waa in xukunka la waayayo oo kaasi uu talaasum uu ka dhexeeyo ay islaazimayaan cagsi baa la yidhaha talaasumkaa dardigana wuu kasoo horjeedaayo waa talaasumuhumaa fi lihbaat haddii la helo waa in la helayo haddaba cadamulcagsiga ayaa qawaadixda ku jira cadamulcagsi cadamulcagsigu waxa weeye halkii cilada iyo xukunku marka cilada la waayo xukunka la waayayey ee xaggaa ay isku laazimayeen ayaa xukunkii la helayaa kii oo la waayey muxuu ahaa cagsigu cagsigu muxuu ahaa haddii cilada la waayo in xukunkana la waayo cadamulcagsiguna waa maxay waa ciladii la waayey oo xukunkii uu joogo waa qawaadixda ayuu haddaba ku jiraa waminhaa waxaa kamida baynu nidhi qawaadixda cadamulcagsi cadamulcagsi baa ka mid a ah. cadamulcagsigu qaadix wuxuu noqonayaa cinda maanici tacadud ilcilal cilalka tacadudkooga iyo farabadnaantooda ka manciyaya agtiisa eele ciladuhu ma tacadudaan inagu maxaynu soo qaadanay tacadudulcilal maynu ogolayn si xagga hore sheekhu siduu soo qoray mise lama ogolayn tacadudulcilal maxay kula tahay tacadudulcilal waa la ogolaa mise lama ogolayn waa la ogolaa okay haddaba ninka tacadudul cilalka diidanaa ninkaa agtiisa ayuu kolkaa qaadix noqonaya waayo haddii aad tidhaahdo maalan xukunkii baan helay ciladiina waan waayey ciladuna mutacadid maaha waa xabadan la waayey uun markaa tidhaa ayuu qaadix noqon haddii laakiin cilal badan aad ogoshahay waxaa laga yaabaa ciladaa aad weyday inayna xukunkan keenin waa adigoo iftiin hela habeen baad iftiin heshay markaa odhan maysiduun xukunkii iftiinka ahaa sidee baan u helay cadceediiba ma haye dee tacadudulcilal baad ogolaydo iftiinku inuuna cadceedun ka iman baad ogolaydo guluubadana ka yimaado kolka hadda iftiinkan cadeedi ma keenine maxaa keenayaad odhanaysaa guluubadaa keenayaad odhan tacadudulcilal haddaad ogoshahay kolkaa qaadix maaha dee ceeb ma aha inaad iftiinkii hesho kiyood habeen joogto waad aragtaa wa minhaa waxaa ka mid a ah cadamul cagsi cagsiga la-aantii ayaa ka mid ah. cinda maanici tacadudilcilali cilalka tacadudkooga ka manciyaya agtiisa walcaksu cagsigu hadaba cadamulcagsiba ayaa qawaadixda ku jira cagsigu qawaadix ma ahayn cagsiga maxaynu talo u sharxaynaa oo sheekhu walcagsi uu inoo leeyahay cadamulcagsigu muuna murakab ahayn muxuu ka kooban yahay cadamulcagsigu cadam iyo cagsi haddaba cadamku waa nefyi e waxaa la idhaha shayga menfiga ah iyo shayga musbatka ah tacaqulka yaa ku horey garashada yaa ku horeeya dee musbatka shayga markii aad isaga garatid ayaad anfintiisa garan kartaa waxaadan garanayn haddii la anfiyo garanba maysid hadda cadamulcagsi cagsigaa la anfiyayaa kolkaa nafyigiisa xageed ka garo horta isagii garo cagsiga garo ilan anu horaan kuugu sharxaye horta cagsiga garo cagsiga markaad garatay baad cadamkiisa garanaysaa walcagsu cagsigu intifaau lxukmi xukunka oo anfooma ayaa la yidhaahdaa bimacnaa intifaa'i lcilmi cilmigiisa oo anfooma aw idanni bihi ama malaynta la malaynayo oo anfoonta maxay u anfoomaysaa waa lintifaa'i lcilati cilada anfoomideeda haddaba waa talaasumulxukmi maca alcila intifaaan waa in haddii ciladii la waayo cagsigu he xukunkii la waayayo kaasaa la yidhaahdaa cagsi cadamulcagsiguna waa maxay waa ciladii oo joogta ciladii oo la waayey oo xukunkii la helayo cadamulcagsigiina waa kaa walcagsu cagsigu intifaaulxukmi xukunka anfoonkiisa weeye xukunka waxaa looga jeedaa bimacnaa intifaailcilmi gerashadiisa anfoonkeega macnaheegii ayaa looga jeedaa awidani bihi ama malayntiie lintifaa liajli intifaai ilcilla cilladda anfoonkeega darteedna ay u anfoonto fain habata hadduu sugnaado muqaabiluhu muqaabilkiisu hadduu sugnaado faablaquuba kasii xeel dheeryahayba eeg muqaabilkiisu waa maxay muqaabilulcagsi waa maay cagsigu waxaynu nihi talaasumuhumaa eh, nafyan baynu nidhiye talaasumuhumaa ihbaatan yaa magaciisu muxuu ahaan jiray talaasumuhumaa ihbaatan maxaynu odhan jirnay talaasumuhumaa ihbaatan maxaynu odhan jirnay talaasumuhumaa ihbaatan markaynu ka warramayno dardi baynu odhan jirnay bal dardigana ila eeg fa in habata hadduu sugnaado muqaabiluhu cagsiga ka muqaabalaynayaa waa dardiga eh waa hubuut اlxukmi lihubuuti اlcilati abadan xukunkoo la helayo kol haddii cillo daba la helo weligiiba fa ablaqu wuu ka xeel dheer yahay cagsiyada aad buu uga xeel dheeryaho wuu ka balaaqo badan yahay buu kuleeyahay leeyahay aad buu uga balaaqo badan yahay oo waa ablaq xagga shardiga cilanimada marka loo eego kana dardiga ayaa ablaqa buu ku yidhi oo aada u balaaqo badan washaahiduhu cagsiga shaahidkiisu shaahidulcagsi washaahiduhu cagsiga waxa shaahid u ah in cagsiga cilad laga dhigayo waxa shaahid u ah waxa weeye halkan wuxuu u yar baydhay washaahiduudani qiyaasulcagsi oo kii afraada ilan afar baynu sheegnay cadamulcagsi waynu sheegnay cagsina waynu sheegnay dardina waynu sheegnay qiyaasulcagsi baa isna kii afraada qiyaasulcagsi oo aan nidhi kitaabka shanaad buu inoogu iman doonaa ayuu ishaarayaa qiyaasulcagsi wa shaahiduhu cagsiga shaahidkiisu ka u markhaati kacaya cagsigu inuu cagsigu sax yahay waxa u markhaati kacayoo la deliishanayo qowluhu sala allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed qowlkiisii ayaa loo deliishaday xadiid muslimka ku qoran ayaa loo deliishaday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ara'aytum ka warama low wadacahaa hadduu dhigi lahaa fii xaraamin xaaraan hadduu dhigi lahaa akaana calayhi dushiisa ma ahaan lahaa wisrun dembi fakadaalika sidaasoo kale ayuu ahaaday idaa wadacahaa markuu dhigo fil xalaali xalaal markuu dhigo kaana lahu ajrun ajri ayaa u sugnaani xadiidkaasi wuxuu jawaab u ahaa ara'aytum taasi waa fii jawaabi ayati axaduna ma midkayo ayaa u tegaya axaduna shahwatahu shahwadiisa dartii ugu tegaya reerkiisa oo walahu ay u ahaan fiihaa shahwada dhexdeeda ajrun ajri ma qof dantiisii gudanaya ayuu haddana ajri ugu jiraabaa rasuulka lagu yidhi sala allahu alayh wasalam su-aashaasaa meesha timid su-aasha ayaa nebi maxamed la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam su-aashaa sababta loo weydiiyeyna waxay ahayd rasuulku markuu biriga noociyadiisa tirinayey buu yidhi wa fii budci axadikum sadaqatun buu yidhi xubinkiisa taranka midkiin waxa ugu sugan sadaqo oo hadduu reerkiisii ku raali geliyo ama xaaskiiba ay ninkeegii ku raali geliso ilaahay bay iskugu dhowaanayaanoo ajri iyo abaal ayaa iskugu sugan wa fii budci axadikum sadaqa sadaqaa ku jirta baa la yidhi waad aragtaa sadaqo ayaa ku jirta waa xaqiiqo oo ajri iyo sadaqo ayaa ku jira laakiin dee iyaduna waa si kale in loo sii dhigo ma aha oo waxaa la yidhi inan yar ayaa beri oday weyni guursaday markaa inantii yarayd baahidii badnayd ee odayga weyn ay baahideedii ay rabtay ayay odaygii dada ahaa ka weyday markaasay marba dhinac bay u kici jirtay oo markii dambe malaha wadaad muxaadaraynaya ayay maqashay oo leh ajri baa idinku jiraa kol haddaad isku raalligelisiinba ajri baa idinku jiraa markaa waxa dhacay ajrigiibay sii fasirtay oo waxay ku fasirtay baa layidhi dee nin gaal ah qof dilay oo kale unbaad ka dhigan tahay bes mar alla markay odaygaa ay damacdo inay soo jeediso waxay odhan tiri xaaji kaale gaal dilne <laughs> ajri gaal inaynu shuhado noqono mayaadan diyaaru ahayn gaal inaynu dilno <laughs> ajri gaal lama odhan in gaal ajrigii nin dilay buu ayuu waxa weeye sadaqa idinku sugan weeye sadaqo ayaa idinku sugan oo ajriba idinku jira ara'aytum ka warrama buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam low wadacahaa hadduu dhigi lahaa fii xaaraamin xaaraan hadduu dhigi lahaa akaana calayhi dushiisa ma ahaan lahaa wisrun dembi eegada waxaa la tilmaamayaa hadduu qofkani rasuulku u qancinayaa qofku xaaskiisa markuu utago inuu ajri helayo ayaa la qancinaya hadduu xaaraan utegi lahaa bal waran horta dembi mafuuli lahaa buu rasuulku yihi sala allahu alayh loo wadacahaa fii xaaraam ka waran akaana calayhi wisrun dembi ma ahaan lahaa ha haddii xaaraantan jiri lahayd wuu ahaan lahaa balaa bay yidhaahdeen nacam bay yidhaahdeen wuxuu rasuulku yihi fakadalika idaa wadacahaa fi lxalaal xalaal markuu dhigo sidaasoo kale ayuu kaana lahu ajrun ninkaa ajri ugu sugnaanayaa ama gabadha ajri ugu sugnaanaya bal haddaba xadiidka sida loo deliishanayo qiyaaska looga deliishanayo ama qiyaasul cagsiga loo deliishanayo aynu aragno waxaa la istintiijasanayaayoo natiijo laga soo saaraya wisriga oo dembiga ah sugnaanshihiisa hadduu wadcigu xaala xaaraan noqon lahaa wadcigu hadduu xaaraan noqon lahaa waxaa ka dhalan lahay dembiga qofkan ku sugnaada haddaba haddii uu anfoomo bal ka waran wadciga xaaraantii hadduu meesha ka baxo ma anfoomayaa xukunkii dembigii ma anfoomayaa wisrigii nacam weeyi haddaba ciladaa xaaraantii hadday anfoonto oo xalaal ay isku bedesho cagsigii ayaa imanaya wisriga cagsigiisii ayaa ka dhalanaya oo maxay ah oo ajri ah ayaa ka dhalanaya wa shaahiduhu shaahidkiisuna qowluhu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed qowlkiisa weeye ara'aytum iiga warama low wadacahaa hadduu dhigi lahaa fii xaraamin xaaraan dhexdeed hadduu dhigi lahaa akaana calayhi dushiisa ma ahaan lahaa wisrun dembi ma ahaan lahaa fakadaalika sidaasoo kale ayuu ahaaday idaa wadacahaa markuu dhigo filxalaali xalaal markuu dhigo kaana lahu ajrun ajri baa ugu ahaanaya waa fii jawaabi ayati axadunaa ma midkayo ayaa u tegaya shahwatahu shahwadiisa ugu tegaya oo walahu uu u sugnaani fiihaa dhexdeeda ajrun abaal uu ugu sugnaan wa minhaa waxaa ka mida buu ku yidhi cadamu taaiiri cadamu taaiirka ka loo yaqaano ayaa ka mid ah baa jira loo yaqaan oo cadamu taiirkaasi isna qawaadixda ayuu ku jiraa waa cadamu tair waa taiir la-aan weeyi shaygii oon waxba raadaynaynin oo muairba aan noqonaynin cadamu taiir ay nafyu munaasabati lwafi wasfiga munaasabadiisii anfinta la anfinayo ayaa cadamu taiir la yidhaah fayaktasu wuxuu ku khaas noqon biqiyaasi macnan macno qiyaasashadii macnaha oo cilatuhu ciladiisaba mustanbadatun lasoo istinbaaday oo mukhtalafun fiiha laisku khilaafsan yahay wahuwa arbacatun afar buuna uqaybsami cadamu taahiirku qawaadixda ayuu ku jiraa sababta uu cadamu taahiirku qawaadixda ugu jirana sheekhu isagaa ka hadli doona oo inoo qayb qaybini oo mid kaste hadday tahay tusaalihiisii iyo hadday tahay warkiisiiba isagaa inoo keeni cadamu taahiir waxaa jira ciladaada ayaa erey laga helayaa ereyga ciladaada laga helay ciladaada mustanbadada abaa erey laga helayaa ereygaasaa lagu odhanayaa muair ma aha oo waxba raad wuxuu soo kordhinayaaba ma jirtaa lagu odhanaya ciladii baa lagu odhanaya shaygaa aad ku dartay muairba ma aha oo wax alla wax buu soo kordhinayaba male haddaba afar buu uqaybsamaa cadamu ta'hiiri fi lwafi inuuna sifada ta'fiirinaynin dardi iyo shabax labadaasu mid ahaan noqdaa markaa iyo cadamu ta'hiiri fi اlasli inuuna shayga asalka a ah raad ku lahayn una ta'hiirinaynin iyo cadamu ta'hiiri fi اlxukmi inuuna shayga xukunka a ah ta'hiirinaynin iyo cadamu ta'hiiri fi اlfarci inuuna shayga faraca ah ta'hiirinaynin cadamu ta'hiirku afartaasoo u qaybsamaa afartaba bal waad ila eegi doontaa waa cadamu taahiiri fi lwasfi iyo cadamu taahiiri fi اlasli iyo cadamu taahiiri fi اlxukmi iyo cadamu ta cadamu taahiiri fi اlxukmi iyo cadamu taahiiri fi اlfarci afartaa inuuna wasfiga taiirinin iyo inuuna asalka taiirinin iyo inuuna xukunka taiirinin eeg hadda waa shaygan aad sidato ee tacriifkaaga ku dhex jiraa tusaalaha cadamu taahiiri fi lwasfiga marka la leeyahay xanafiyada ayaa tilmaamay oo waxay diideen salaada subax adinkan ka horeeya ee xilligaa waa ber intuuna waaguba dilaacin la adimayo adinka hore ayay xanafiyadu diideen waxay yidhaahdeen adinka waktigiisu waa waktiga kolba salaada loo adimayo uun kol hadday sidaa tahay salaada makribda cadceedoo soo jeeda lama adimi karo salaada cishaa'i iyadoon gaadhinoo xilligii maqribka alla ah sii adimo maanta waan sii qadimanay lama odhan karo salaada duhur muadinku odhan maayo adinka waan mashquulayaa haddaan sii adimaya oo duhurkii barqinkii baan sii adimay ma odhan karo kolka waxay yidhahdeen xanafiyadu kol haddii adinka salaadan loo adimayo adinka waktigiisu waktigii salaada ayuu yahay oo lagama qadimi karo ayaanu qabnaa subaxday diidan yihiin marka waxay usoo socdaan ay u daliil samaynayaan waa subaxda waxay odhanayaan fi subxi salaatun waa salaad laa tuksaru aan la gaabinin subaxda dhexdeeda waxay odhanayaan salaatun laa tuksar horta subaxdu ma salaad la gaabiyaa mise waa salaad la gaabinin ma salaad la gaabiyaa xilliga safarka lagu jiro subaxda ma la gaabiyo hal ragcada ma laga dhigaa mise lama gaabiyo iyada weligeedba salaatun laa tuksar waa salaadaan la gaabinin waa runtood lama gaabiyo falaa yuqadamu lama hormarin karo haddaba adaanuha aadaankeega lama hormarin karo kalmaqribi sida maqribka oo kale waxaa lagaa rabaa eeg halkan waxaa lagaa rabaa haddaba waa daliil eeg shaygan daliil baa loo yaqaanaa salaatu laa tuksaru falaa yuqadamu aadaanuha kalmaqribi iminka mandiqa haddii aqoon u leenahay ashkaasha afarta a kolba kuu yahay baynu la soo bixi lahayn ama qadaayaadkii kolba tuu isticmaalayo ama qaabkii dee adilada markay marayeen nimankaasi kolba kuu u jeeda ayaynu arki lahayn kolkaa daliil baa loo yaqaanaa sidan daliilka caqliga abaana ah lagu dhisaa qadaayaad baana laga koobaa oo qadaayaad buu ka kooban yahay kolkaa qadiyadan eg mandiqa ee sidan u samaysani daliilka ay ku taagan tahay sharcigii hadduu sax yahay dee waa kuu sax ka caqliga ay ku taagan tahay ku dhisan tahay hadduu kuu sax yahay dee waa kuu sax khalad maaha haddii uu kaasi khalad noqday kaa khaldamaysaa oo dee adrubul ashkaal wax la yidhaha baa jiro oo akhdaada waa la yaqaanaa meelo akhdaa ay gasho ayaa jirta haddaba waxaad odhanaysaa salaatun laa tuksaru waa salaadan la gaabinin waa run salaad la gaabiyo ma aha falaa yuqadamu lama qadimi karo aadaanuha adinkeega kalmaqribi maqribku waa asalkii salaatun laa tuksar mataqaanaa subaxdan laga hadlaye salaatun lagu leeyahayna waa faricii salaatun laa tuksar tanna laa tuksaru waa ciladii meesha lagu ciladii weeye ciladii falaa yuqadamu aadaanuhana waa xukunkii waa xukunkii haddaba laa tuksar waa sifo welibana salaatun laa tuksar waa sifadii kolka waxaa lagu leeyahay cadamu taiiri fi lwasfi oo wasfigii waxba raad samayneynin wasfigii ayaa raadu samaynayaaba ayna jir sifo oo haddana aan waxbaba raadaynayn bal ka waran subaxdu salaatun waa salaad salaada laa tuksaru aan la gaabin wasfiga sifadii waad aragtaa laa tuksaru waa sifo falaa yuqadamu aadaanuha adinkeega la hormarin maayo kalmaqribi sida maqribka maqribku waa shayga asalka ah ee wax looga qiyaasanayo ee daliilka qiyaaska uu ku taagan yahay maqribka ma la gaabiyaa horta salaad la gaabiyo miyuu yahay maqribku lama gaabiyo adinkiisana ma la hormariyaa lama hormariyo dee subaxda haddaba maqribka oo kale iga dhig subaxda salaad la gaabiyo ma maghribku salaad la gaabiyo ma adinkiisana lama qadimo dee subaxdana aynu nidhaahna salaad la gaabiyo ma adinkeegana lama qadimi karo xanafiyadii baa halkaa la maray halkaasay la mareen haddaba sifadaa mataqaana ama wasfigaa laa tuksaru ihi waa cadamu taahiiroo hadalka dhexdiisa waxba raadkuma leh wax al cadamu taahiir baa le raadba male sababtuna waa maxay eeg marka loo nisbeeyo cadamulqasriga taqdiimul aadaanka marka loo nisbeeyo ma munaasabaa udhaxaysa salaada gaabin la-aanteeda iyo eega horumarinteedu munaasaba ma isku leeyihiin iyo horumarin la-aantu salaada oon la gaabinin iyo iyadoo adinka adinkeega aan la qadimin ma munaasaba ka dhaxaysa munaasaba kama dhaxayso waa dardiga kii la odhan jiray laa munaasabata fihi baynu leenahay wax munaasabaa oo ka dhaxeeya cadamulqasri iyo iyo cadamu taqdiimi alaadaan munaasaba haba yaraatee ay isku leeyihiin ma jiro oo miyaadan arkayninba eeg wax munaasabo ka dhaxeeya ma jiro waana wasfigii ee qeyd wasfiga ku jira wasfigii oon taiirba meesha keenaynin weeye taiirku cadamu taiir baa la yidhahyo dee muairkiiso soo qaadanin muairku muxuu ahaan jiray muairka sow lama garanayo culima munaasaba inay jirta baynu ogaan jirnay soo maahayn waa inuu cilada iyo xukunku munaasaba isku leeyihiin haddaba ciladan laa tuqsaru aynu leenahay iyo xukunkan cadamu taqdiimi aadaan aynu leenahay munaasabo inay isku yeeshaan baa taiirku ayuu ahaan jiray waa cadamu oo munaasababa iskuma leh waana wasfiyo sifay ku jirtaa dee laa tuktaru dee waa salaada lagugu sifeyo waad aragtaa wa minhaa waxaa kamida buu ku yidhi cadamu taiiri taiir la ay nafyu munaasabati lwafi ay nafyu munaasabati lwafi wasfiga munaasabadiisa uu xukunka uleeyahay oo la anfiyo wasfigan laa tuktarudiihi xukunka oo cadamu taqdiimi aadaanka ah munaasabada uma leh fayakhtasu wuxuu ku khaas noqonayaa markaa biqiyaasi macnan buu ku khaas noqoni qiyaaska qiyaasulmacnaha la yidhaah oo cilatuhu ciladiisa mustanbadatun lasoo istimbaaday waa qiyaasulmacno oo ciladiibaa lasoo istimbaaday maaha cilo mansuuso ah mukhtalafun fiihaa oo waana mukhtalafu fiihi waa laysku khilaafsan yahay waxaa layskugu khilaafayna liishtimaalihi cala almunaasibi waa bikhilaafi hayrihi hayrkii layskuma khilaafsana sida shabaha iyo qiyaasulmacnaha ciladihiisu mansuuska tahay iyo ka musab waxaas kale layskuma khilaafsana kanun baa laysku khilaafsan yahay fa yakhtasu wuxuu khaas ku yahay kani biqiyaasi macnan qiyaasulmacnaha keyrka la yidhaah ee macnaha la qiyaasanayo oo cilatuhu ciladiisa mustanbadatun lasoo istimbaaday ciladiisu yayna mansuusa noqonin layskuma khilaafsana ilinkaane oo mukhtalafun fiiha welibana mukhtalifu fiihiya wa huwa arbacatun afar buu u qaybsami في الوصف waxaa loo soo qadaraya alأwl cadamu taahiiri fi اlwaصfi alأwalka koobaad afartaasi cadamu taahiiri waa taahiirka la-aantiisa oo fi lwaصfi waصfiga dhexdiisa ah muxuu talo u taahiirin waaye likownihi ahaantiisa dardiyan dardi uu yahay dardiga maxaa lo odhan jiray waan soo dhiganaye laa munaasabata baynahuma bayna alcilati wاlxukmi baynu ogeyn ow shabahan ama shabaha buu yahay shaabahuna dee munaasabaan jirine shabahaad yaroo shabaha waynu garanaynaa wnagii suuriya waxu soo qayb qaybinaynay tusaalahana waa kaa xanafiyadu ay keeneen waa cadamu taasiiri fi lwasfi kaasi wa fi lasli cadamu taasiirko asalka ku jira eega hadaba asalka marka hore soo wasfiga kuma jirin hadda asalkiibuu gelayaa kii asalka ahaa wax looga qiyaasanayey ayaa qayd lagu daraya aan hadalka macnaba soo kordhinaynin oo cadamuta oo munaasib ma ahayn munaasib baan ahayn halkan waxa la soo qadarayaa wathani wathani ka labaadna cadamu taasiiri waa taasiirka aantiisa oo fil asli asalka dhexdiisa ah waxa la muujinayaa cilad xukun baana loo muujinayaa waa calaa marjuuxin qowl marjuuxa markaynu qaadanno calaa marjuuxin qowlka marjuuxa ah halkan ku ishaaraya talow yaa garanaya waxa weeye qowlka uu sheekhu marjuuxa ka dhigay waa mancu tacadud alcilal qowlkii loo mancu tacadud alcilal qowlkii loo odhan jiray ee jamcul jawaamic uu qaatay tacadud alcilal buu diiday jamcul jawaamic qowlka marjuux sheekheena nin tacadud alcilal buu qaatay kiisu raajix ka dhigay kii jamcul jawaamicana marjuux buu kuleeyuu kugu tilmaamaya وثاني كلباد عدم تاثير وعدم تاثير او في الاصل اصل كدحديسا على مرجوح قول مرجوح markay nu qaadano waxa la arkaya shay asalkii ku jira oo hadana munaasib ma xukunka aan u lahayn baad arkaysaa waa asalkii eeg waa inaad faraca heshood asalka aragtood xukunka aragtood waxay wasfiga aragtaa waxaynu nidhi mabiicun mithlu qawlika qowlkaagoo kaleba weeye eeg shay kaa maqan baad iibsatay oodan arkaynin shaygii maqnaa een la arkaynin iibkiisu inuuna asaxaynin ayaa doonaysaa inaad caddayso sida daliilkanaad haddaba samaysay daliilkan daliilkani waa daliilkii falsafadu ay daliishan jireen laakiin waa sax baynu wuxuu ku qotoma muqadimaadkiisu hadday musallam yihiin waa sax baa laysla ogyahay muqadimadiisu may ku xidhantay inay musallamta iyo in kale mabiicun mabiic mabiicun weeyi shaygani shay kaa maqan oodan arkayn baad iibsatay markaa maxaad odhan mabiicun waa mabiic shay la iibinayo oo hayru mar'iyin haddana aan la arkaynin miyaad arkaysay falaa yasixu markaa asixi maayo iibkaasi ka dayri waaba shimbirtii fil hawaa'i hawada ku libidhay aan la arkayn oo kale shimbirtii hawada ku jirtay een la arkaynin oo kaluun igala mid dhig wuxuu ku yidhi warniyow haddaad iibsato shay adan arkaynin iibkiisu asixi maayo oo waxa asal asalkiisa loo qiyaasanayu lamidka noqonayaa uu noqonayaa shimbir hawada ku libidhay nin iibiyuunbaa tahay haddaba waa inaad eegto mabiicun waa faricii ereyga mabiicun waa maxay faricii awe asalkiina ka dayrina waa asalkii wasfigiina waa hayru mar'iyin iyo fi lhawaa'i hayru mar'iyinna waa wasfi galay ayo faraca fil hawaa'ina waa wasfi galay ayo asalka xukunkiina waa maxay markaa falaa yasixu waa xukunkii haddaba wuxuu ku yidhi waa in la helo asalka qayd iyo wasfi wasfi waa in la helo asalka ku dhex jira oo cadamu tacsiiro oo munaasib meesha aan u ahayn kolka maxaa lagaa rabaa markii de ciladii ay kugu timaada lagu waa munaasib ma aha waxa lagaa rabaa oo lagaa dalbayaa inaad cilad kale inaad eh, muujiso shay kalood ku cilayso warkani cilad kuu noqon maaye eh, ku kaloo cilad kuu noqda noo keen baa lagu odhanaya oo saasuu qadxigu kaaga jira waxaad tidhi mabiicun shaygani waa shay la iibinayo oo kayru mar'iyin aan la arkaynin falaa yasixu haddaba asixi maayo iibkaasi ka dayri waaba shimbirihii fil hawaa'i hawada ku qarsoomee ku libdhay oo iibkoogoo kale shimbir yaroo hawada ku libidhay haddaad iibiso oodan arkaynoo hawada kaaga libidhay iibkeegu ansixi maayo waxaa la moodaa haddaba shimbirtaa sababta uu iibkeegu u ansixi waayey inay tahay libdhidda fil hawaa'i fil hawaa'i ahaanta hawada dhexdeeda ay tahay kaasaa cilladii laga dhigay asalka cilada la socota een leenahay munaasaba ma aha waxa way shimbirtani ahaanta ay hawada tahay hadaba shimbir yar oo geed ku taagan ama dhul joogta hadaad iibisa ka waran shimbir yar oo geedka ku taagan ayaan ku taa tii hawada mayna asaxaynine bal hadda tii geedka ku taagan shimbirtan ka iibinaya hadaynu baxnayo tumina haradan misaajka fuushan baynu aan kala iibsano dee iyadana iibku ma asaxayo oo muxuu waasixi waaye war hawa ahaantan shimbirtu ay hawada joogtaa cilada iibkeegu aasixi waayey ma aha munaasiba ma aha asax la'aanta iibkeega iyo ahaanta hawadu iskuma xidhna sababta shimbirta iibkeegu u asixi waaye waa cadamu qudrati tasliim baa la yidhahdaa waadan dhiibi karin shay haddaad iibiso inaad qofkii lahaa u dhiibi karto ayaa lagaa rabaa waa inaad qofka shaygan wareejin kartaa tasliim bay culimada qaarkood fiqiga waan ku arki doonaa tasliim dhiibid bay shardi ka dhigeen shayga aad iibisay waa inaad qofka ku wareejin kartaa hebelow shaygan waan kaa iibiyey waanan kugu wareejinayaayahoo iga guddoon waad aragtaa waa shay kolkaa waa war saxa oo taagan weeyi tasliimkaasay ragga qaarkood shardi ka dhigeen ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen war tasliimku shardi maahee tasallum uunbaa loo baahan yahay guddoomid hadduu ka iibsaday gudoomi karayo adigu haddama dhiibi kartid isagaa qaadan karaya weriibku ha ansaxa bay hadduu isagu qaadan karayo oo waxa weeye baloodh baad magaalada ku leedaho nin daalimo kaa awood badan baa haysta adigu baloodhkii ma dhiibi kartid oo ninkanaa dee kugu dilaya laakiin baloodhkii waxaad ka iibisay daalimkii ku kasii daalimsan daalimkii ku kasii daalimsan oo isagu ka qaadan karaya ayaad ka iibisay ilan ilaahay baa kugu ogo waa baloodhkaagii oo xaqdarro kuma socotid baloodhkii laakiin ma dhiibi karaysid tasliimkii suurtagal maaha tasallumkiibaa suurtagala ah, tasallum tasliim waa dhiibid tasallumna waa guddoomid isaguu qaadan karayaa ninkani tasallumka aynu shardi ka dhigna bay yidhaahdeen adigu almuhim shimbir haddaad dad ka iibiso shimbirtuna ayna carbisnayn dee ku dhiibi qofkan isuu ku qaadanu ku guddoomi shaygan haddaba cadamu tasliimka ama cadamu tasallumka ayaa shimbiraha iibkooga uu la asixi waayey ee kownuhaa fi lhawaa ma aha sidaa aynu ogaano waad aragtay haddaba wathaaniika labaad cadamu taahiiri waa taahiir la oo fil asli asalka ku sugan asalka dayr ah ayaa qaydka fil hawaa'i ee uu sitaa una muathir ba ahayn munaasib ba meeshan uma leh ala marjuuhin qowl marjuuha markaynu qaadano waa qowlkii tacaddudul cilalka diidi jiray tacaddudul kii diidi jiray kaa markaynu ku dul socono weeyi waayo haddii kale waxaad odhan kartaa war cadamu sixati bayci tuyuur waxa sabab u noqon kara cadamu tasliimka waxa sabab u noqon kara kownuhaa fil hawaa dee cilal badan baa u noqon kara cilalkii mid kamida muna noqon karaynin ayaa lagu odhan karaa waa midlu qawlika oo kale mabiicun waa shay la iibinayo oo hayru mar'iyin aan la arkaynin falaa yasixu haddaba asixi maayo ka dayri waa shimbirihii oo kale fil hawaa'i hawada ku sugnaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa ninkii muctaridka ahaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa haddaba muctaridkii laa ahara wax aharihi likownihi ahaantiisa uma aha hayra mar'iyin mid mar'i a hayrkii uu yahay idilcajzu kari waaga cani tasliimi dhiibidda la kari waayey ayaa kaafil inagu filan war inaadan shimbirtan dhiibaynin dhiib adan dhiibaynin unbaa kugu filan inaadan shaygan adan arkaynin dee miyaa lagu dhiibi karayaaba ila lamaba arkee see kolkaa inaadan tasliimkaa u laga caajisay baa kugu filan kaasina waxa wey cadamu taiiri fi lcasli baa la yidhahda haddaba cadamu taiiri filxukmi baa iyaduna jirta xukunka eeg cadamu taiirkii qeydkii aan muasirka ahayn oo xukunka ka dhex muuqda isagoo wasfiga ku jira waan soo marnay isagoo ku jira sidaynu arkayno eh, asalkana waa kan kanada aan marayno xukunkii iyo faracii unbaa inoo dhiman isagoo xukunka ku qarsoon iyo isagoo faraca ku qarsoon wa fi lxukmi wa haaliuka saddexaadna cadamu tahiiri waa tahiirka la-aantii munaasaba la-aan fi lxukmi xukunka dhexdiisa ah cadamu tahiiri fi lxukmi wa huwa kan haddaba cadamu tahiiri fi lxukmi oo ka saddexaadihi adrubun isagaa noocyo noqda ثلاثة صدحة صدح نوع بو يسير كليدي سي عدم تاثير في الحكم كليدي بو صدح نوع يهي بو كيري وابا صدح نوع عدم تاثير في الحكم او كصدحات ايا كليدي صدح كو سي نقضايا muxuu ku yidhi axaduhaa baa lasoo qadaraya maa laa faa'iidata lidikrihi axaduhaa midkood maa wasfi weeye cilladdu ay koobsatay oo laa faa'idata wax faa'iide lidikrihi xusidiisa ayna u ahayn cilada ayaa sifo wadata sifadaana sheegideeda faa'iidaba kuma jirto waxa weeye waa cadam waxa weeye cadamu taasiiri fi lxukmi baa la yidhahdaa markaa ka qawlihim qowlkooga oo kaleba weeyi waa xanafiyada ayaa sidan wadata waxay xanafiyadu qabaan nin murtadihi hadduu maalkaagii baabi'iyo hadduu guri kaa gubo nin murtadaa guri kaa gubay ama gaadhuu kaa gubay eeg waa murtad ninkani kolley waa nin la dilayo muslimiinta maxkamad buu saaran yahayo waa nin la dilayo halkaa waa murtadkaa la dilayo ninkaa murtadkii hadduu guri gubo ama uu gaadhi gubo gurigiiyo gaadhigiyaa lagu yeelanaya isaga dee waaba la dilayayba isaga waa kan xidhxidhan waa la dilayaaba maalkiisaa laga bixi oba isagaa maal bale maalkiisu waa mawquufe murtadka maalkiisu sawkii mawquufka waa lagala wareegi jire une mawquuf baa laga dhigi jiray hadduu ninku diinta caayo maalkiisa waa mawquuf eg murtadba hadduu noqdo waa mawquuf hadduu islaamka dib ugu soo noqdana waa maalka isagaa iska leh hadduu usoo noqon waayena waa kii dee laga hadli jire gaalina lama dhaxle walaalkii dhaxli maayo isagoo murtadkaasa hadduu dhintee ama inankiisa muslimkii dhaxli maaye ama dee waxawey isdhaxli maayaane bankiga muslimiinta oo kale hala geeye waa kii la odhan jiray murtadka maalkiisa waa laga hadli jiray haddaba eeg xanafiyadu waxay yidhaahdeen nin murtadihi hadduu maalkaaga waxyeelo uu soo gaadhsiiyo ninka maal de maalkaaga adunbaa khasaaray baa lagaa soo qaadaya qadar alla kugu dhacay waxba laguma le cidna isagiina laguma le maal laga bixiyuu leeyahay ma jiro isaga waa kan la dilayo oo waa faracii isagu waxaanu uga qiyaasanay bay yidhaahdeen nin gaaloo xarbi ah hadduu maalkaaga uu dhibaato soo gaadhsiiyo waa nin xarbi ah maalkaagii yaad ku leedahay dee waxaa laysla ogaa in aanadan cidna kulahayn waaba xarbiye xarbi baa maalkaagii gubay dee qadar alle kugu dhacay qadar alle unbaa kugu yimide haddii maalkaagii uu waxyeelo waaba nin la dilaya haddii la qabto maalkiisuna waaba qaniimo xaggee laga keeni markaa maalkaa wax lagu bixiyo waa qadar alle un ka soo qaad wuxuu xarbiga anu uga qiyaasanna bay yidhahdeen bal haddaba sidan eeg waxay yidhaahdeen ka qawlihim xanafiyada qowlkoogoo kale way fi lmurtadiin kuwa murtadiinta ee diinta ka baxay bay yidhaahdeen mushrikuuna waa niman gaalo ah mushrikiinta oo atlafuu laayey maalan maal bay laayeen bidaariilxarbi daartii lagu dagaalamayey dhexdeedaina ku laayeen falaa damaana haddaba wax damaan ihi ma jiro oo maalkaa lama magdhabayo kal xarbiyi un ka soo qaad nin xarbi ihi maal gaal xarbi ah oo maalkaagii laayey oo kale ka soo qaad dee bilaa damaan ka dhig haddaba waxaynu nidhaahnaa aaway faracu horta waa mushrikuun baa faraca aaway wasfigiina atlafu maalan bidaari lxarbi waa wasfigii away xukunkiina falaa damaana away asalkiina kal waad aragtaa inta qodob meesha wada jooga waad aragtaa haddaba wuxuu yihi mushrikuun niman mushrikiin aweeyi murtadiintu hum mushrikuun bay ka dhigantay ama almurtaduuna mushrikuun wey murtadiintu waa mushrikiin atlafuu waxay baabi'iyeen maalan maal bay baabi'iyeen bidaarilxarbi daarta daarulxarbiga la yidhaah ayay maal ku baabi'iyeen falaa damaana wax damaan ihi haddaba ma jiro kal xarbiyi sidii xarbiga oo kale waxaa la ogaaday ninkan xarbiga laleeyahay ee maalkeenna baabi'iyey hadduu daarulxarbi maalkaaga ku baabi'iyo iyo hadduuna daarulxarbi ku baabi'inin labadaba damaani ma jirin xarbiga daarulxarbi inuu ku baabi'iyo inuuna ku baabi qaydkaa bidaariilxarbi ah weeyi qaydka bilaa tacsiirka ee sheegidiisu munaasabada ayna lahayn bidaariilxarbi haddaba waxaa la yidhi murtadku markuu maalkaaga baabi'iyo kaad uga qiyaasatay ilain qaydkan ma watoo daarulxarbi iyo hayr daarilxarbi lama kala geynin e murtadkuna waa saasoo kaluun oo murtadku hadduu daarulxarbi kaaga baabi'iyo iyo hadduu fii hayri daarilxarbi maalkaaga ku baabi'iyo waa isku xukununa falaa damaan fadaarulxarbi qeydkan daarulxarbiga ihi cindahum iyaga agtooda waa nimankaase dardiyun waa dardi shaygii dardiga la odhan jiray bilaa munaasabada aynu odhan jirnay falaa faa'idata faa'ido lidikrihi dikrigiisa uma aha fa yurjacu waxa loo noqon lilawali ama fa yurjacu waxa loo noqon lilawali awelkiibaa loo noqon awelku wuxuu ahaa maad xasuusantihiin culimo awelku wuxuu ahaa maad في الوصف عدم تأثير في الوصف بو أول كأها أو عدم تأثير في الوصف ننكي حنفق أها محسوسا تهي ننكي حنفق أها لها صلاة لا تقصر لا تقصر داسي تقديم الآذان كحرير لما لحين بيننا المناسبة لما لحين محال لقربي مركا cilo ma noqonayn bay laa tuksarudu cilada adinka aan loo hormarin karayn ma noqonaysa aynu nidhi dee cilad kale hala keenaa la odhanaya dee ninkana waxaa la odhanayaa uun bidaaril xarbi cilad noqon mayse ee cilad kale noo keen baa la odhanaya or cilad kale keen waa ka xaasil sheegaya xaasilku waa inta la odhanayo wa xaasilu haada alqismi boggaa horeen soo dhaafnay waa alabu munaasabati ciliyati lwasfi intaas way xagga noqodku waa intahay alabu munaasabati ciliyati lwasfi wasfigan laa tuksarudii cilanimadiisa munaasabadii uu u lahaa xukunka ayaa laga dalbaya markii isaga la ogaaday inuuna ulahayna dee mid kale keen baa la odhanaya kan kalena waxa weeye bidaariilxarbi dee cadamu damaanka munaasabada ay uleedahay ilay maba jirto munaasaba ay uleedahay war naga daayo mid kale keenun baa la odhanaya fayurjacu lilawali waa sidaa kii saddexaad ee cadamu tafsiiri fi lxukmi aan nidhi saddex buu uqaybsamay qaybta koobaad waxaynu maa laa faa'iidata lidikrihi waa sidaa kaas oo kale qaybta labaadna wamaa weeyi wamaa wasfi weeyi ciladu ay sidato waa wasfi ay ciladu sidato oo lahu uu u sugnaaday sheegidiisa calal asaxi qowlka asaxa ah faa'idatun faa'ido daruuriyatun daruuriye ah waxa weeye ka saddexaad ka labaadna ka labaadee ka saddexaad usii qaybsamay waxa weeye ciladiibaa wasfi sidata wasfigaasna sida asaxa ah wuxuu leeyahay buu ku leeyahy faa'iido welibana lagama maarmaana waa qowlka asaxa ah maxaa ka a ka qowli muctabiri lcadadi cadadka ka ictibaarinaya qowlkiisa oo kaleba weeye fil istijmaari istinjada shayga qaalica a ah lagu istinjoonayo shaaficiyadoo kale ka soo qaad waad istinjoonaysaayo shay qaalica biyo kuma istinjoonays sida qaalic baad ku istinjoonaysaa shaaficiyadu waxay idhaahdeen halaath masaxaad ayaa lagaa rabaa haddaad istinjoonayso dhagax oo kale ku istinjoonayso ilan adoo dhagax ku istinjaystay waad iska weysaysanayo salaadda waad tukan kartaaye haddaad dhagax ku istinjaysanayso halaaa masaxaatin baa lagaa rabaa saddex masax baa lagaa rabaa ama ama saddex dhagax ka dhigo ama saddex qori ka dhigo saddex qori waa inaad aad ad samaysayood ku istinjoogto ama saddex dhagax ama dhagax qura saddexdiisii gees dhagax qura qaadiyo geeskaasaad mar ad nijaasada ku bi'ini haddana intaad iska ilaaliso ilin geeskaad ku biisay haddaad qabsato adigiibuu kunijaasaynayaaye intaad iska ilaaliso aad geeska kale haddana aad ku bi'ini haddana intaad labadii gees iska ilaaliso ayaad geeska saddexaad iskaga bi'ini kolkaa ugu yaraan saddex bay shardi ka dhigeen alaaa masaxaad bay shardi ka dhigeen saddex bay shardi ka dhigeen haddaba saddexdaa shardiga laga dhigayo xaggee laga keenay shaaficiyadu saddexdan xaggay ka keeneen waxaan arki doonaa wasfi cilada ku dhex jira oo sheegidiisa faa'iido daruuriya ay ku jirto waxay idhaahdeen cibaadatun istinjadan dhagaxa lagu istinjaysanayaa cibaadatun waa cibaado mutacalliqatun waxay ku tacalluqday bilaxjaari dhagaxyo lam yataqadamhaa kama hormarin macsiyatun macsiyo waa lam yataqadamhaa macsiyatun intaa lagama maarmaan wey waa inta kule waa daruuri lam yataqadamhaa macsiyatun macsiya kama hormarin factubira fiihaa waxaa la eegay oo la qiimeeyey alcadadu cadad baa la qiimeeyey cadadka ha la qiimeeyo markaa factubira waxaa la qiimeeyey alcadadu cadad ayaa la qiimeeyey kaljimaari oo kaleba weeyi sidii buuraha markii jimaarka la sameeyey jimaar ramyuljimaar buuraha markii la genanayay oo kaleba weeyi bal hadda u fiirso shaaficiyadu waxay rabaan ninka istinjaysanaya in tiro lagu qaydo oo la yidhaha ama saddex dhagax ama saddex masax ah. aduu tiro in lagu qaydaa la rabaa tiro tiraa lagaa rabaa xaaji kolkaa haddaba shareecada dhexdeeda marka la eegay dhagi dhagixiioo tiro ah meelaa lagu arkay oo tirada loo qasdayo meelaa lagu arkay dhagixiioo tirada aan loo qasdayninna meelaa lagu arkay maxaynu ku kala dooranaa waxaan ku kala dooranaynaa lam yataqadamha macsiyatun ka tirada la rabo macsiyaan ka horeynin ka tirada la rabo ee ka tiro la rabo macsiyaan ka horeynin ka aan tirada la rabinna macsiya ka horreysa shareecada dhexdeeda ilaa laba jeer baa dhagaxa la isticmaalay waa markii saddexaad kani labada jeeree kalaaba nas bay wataan oo waa la kala og dhagaxa waxaa la isticmaalay buuraha marka la gananayo xaajigu markuu buuraha gananayo saddexda buurood dhagax baa loo isticmaalaa maxaa lagu tuuri jiray maxaa lagu tuuri jiray ya xaaji ayaanle maxaa lagu tuuri jiray buuraha toddoba dhagax baa lagu tuuri jiray waa la garanaya waaye toddoba dhagax baa lagu tuuri jiray so toddoba toddobadan haddaba toddobanimada ha eegine maxaynu eegnaa tiranimada halkaa saw ma saw nusuusi inooma caddaynin in tiro lagu tuuro buuraha oon xabad qura lagu tuuraynin waxaa la eegayaa horta maxabad baa lagu istinjaysanay mise tiro haye kaa tiraa la qiimeeyey buurihii tiraa la qiimeeyey waxa kalaynu aragnay shareecada dhexdeeda kii dhagax la isticmaalayo oo tirada aan la isku qeydaynin waa zaaniga muxsanka ah ama zaaniyadda muxsanada ah marka la dilayo dhagaxa lagu dilaa la yidhi dhagaxa lagu dilo sawsaa ma aha dhagaxaa lagu dilayo zunaada muxsanka ah ma tiraa la rabaa ma todoba dhagax ku dila ma toban dhagax ku dila ma saddex dhagax baa ku dila mise dhagaxa koobaadba markaad ku dhufato hadday naftu ka dhacdo war meydka ka daa unbaa la odhani meydka ka daa walaalkeena ma waa walaasheena unbaa lagu odhan ile laga yaaba ilahi intaasu dembiga kaga dhaafaya waaban ognahayba dee eeg xuduuddu ma kafaaraad ba inta badan muxadisiinta khilaaf baa ugu jira laakiin nas caadi ah ayaa jiro ka hadlaya masalada oo lagu kala baxayo marka halkeega la gaadho bal hadda eeg waxaan doonaynaa dhagixii haddaba saw laba qaybood ma hayno kiyo mar tiro la rabo waynu haynaa oo waa ramyuljimaar marna kiyoon tiro la rabin baynu haynaa oo waa goorma waa ramyiga dee zaaniga oo kale zaaniga muxsanka amarka la dilayo oo kale tiro looma baahna haddaba dhagaxan lagu istinjaysanayaa waa dhagaxe labadii kaynu haleeshiinaa ma waxaynu nidhaahnaa waxaan ku daraynaa noocii tirada loo baahnaa oo sidii ramyigu uu tiro u ahaabaan tiro uga dhignaa mise waxaynu nidhaahnaa waxa aan ka dhigi doonaa noocii aan tirada u baahnayn sidii zaaniga muxsanka ah oo kale oo tiro looma baahnaynu nidhaahnaa labadaa maxaynu ka kala dhignaa markaa waxaa la qaydaya lam yataqadamha macsiya hala eego marka la istinjoonayo dee dembi kama horreynin ma dembi baa ka horreeyey kama horreyn haddaba labadii keebuna dembi ka horreynin ramyuljimaarka iyo iyo zaaniga keebuna dembi ka horreynin kamyuljimaarka dee tiraa loo baahna dee kana tiraa loo baahdo halkaasaa ah kolkaa qiyaaska kaa looga qiyaastay oo xagga macsiya horumar la-aanta ayaa kaasi ay ka midoobeen kaasu u egaaday marka ay kaa nooga ekeysiiya tiraa loo baahan yahay naga dhac halkaasay shaaficiyadii la mareen oo daliilkay u daliishadeen tiraa loo baahan yahaydu halkay qiyaasanayaan waa halkaa banaan iskama fadhiyaan xaaji ka qawli muctabiri wuxuu eh, ka labaad ka labaad wamaa weeyaan lahu uu u sugnaaday calal asaxi qowlka asaxa ah faa'idatun faa'iido ayaa u sugnaatay daruuriyatun daruuriya oo lagama maarmaana faa'iido daruuriya ayaa u sugnaatay ka qowli muctabiri lcadadi cadadka ka cibraynaya qowlkiisa oo kaleba weeyi fil istijmaari istinjada dhexdeeda dhagaxa lagu istinjaysanayo uu odhanayo cibaadatun horta waa cibaado mutacalliqatun haddana ku tacalluqda bilaxjaari dhagaxyo ayay ku tacalluqdaa lam yataqadamhaa kama hormarin macsiyatun macsiyo macsiya kama hormarin factubira fiihaa waxaa la cibreeyey alcadadu cadadkiiyo tiradiibaa la cibreeyey kaljimaari sidii buurahaba marka la gananayey oo kale kaljimaar ay ka ramyiha ka ramyi ljimaar buuraha ganashadoodii oo kaleba wey haddaba lam yataqadamhaa macsiyatun waa wasfi ku oo macno aan laga maarmayn sheegaya dee ka la haleeshinayuu sheegaya haddaba fa qowluhu qowlkiisa lam yataqadamha macsiyatun uu ku yidhi dhinac marka aan ka eegno waa cadiimu taasiir wax munaasaba ah uma leh macsiyadan aan ka hormarin shaygani munaasabo uma le ma munaasabay uleedahay xukunkan tirada ah macsiyo hormar la-aanta iyo tiradu munaasabo iskuma leh laakiin macno ayay sidataa aan laga maarmaynin oo dee labadii xajar ee nusuusta kusoo kala aroortay ka la haleeshiinaya ayay inoo caddaynaysaa laakinahu ninkan hadaba mustadilkiihi mudarun wuxuu u baahday lidikrihi inuu sheego lianlaa yantaqida si uuna u burin maa kacallala bihi uu ku cileeyey birajmi si uuna dee kanuu ku cileeyey dhagaxa tiro ha noqdadii birajmi rajmintii zaaniga si uuna ugu burin ow amase hayru daruuriyatin hayru daruuriyatin faa'iide hayru daruuriya ayuu sitaa faa'iide uu leeyahe faa'iidadaasi daruuri ma aha faa'iido wuu wataa laakiin faa'iidadu daruuri maaha kaana way dhici kartaa faa'iide aan daruuri ahayn inuu yeeshaana waa iska suurtagal faa'iide hayru daruuriya inuu yeesho mithlu qawlika oo kaleba weeye aljumucatu jumcadu salaatun waa salaad salaada oo mafruudatun la faral yeelay mafruudatun taa weeye falam taftaqir umay baahan ilaa idnilimaami imaamka ogolaanshihiisa uma baahan ka duhri sidii duhurka oo kale duhurkii oo kale un kasoo qaad buu ku yidhi wuxuu ku leeyahay jumcada marka la oogayo ma imaamka iyo madaxweynaha iyo inay fasaxaan baa loo baahan yahay mise waxaynu nidhaahnaa fasaxiina fasax baa ka horreeyey oo ilaahay baa noo fasaxay baynu nidhaahnaa maxaa maxaa la samaynayaa markaa taasuu ka hadlayaayo wuxuu ku yidhi aljumucatu jumcadu inayna madaxweynaha iyo iyo imaamtoona ayna ogolaansho laga qaadanayn buu doonaya inuu ku caddeeyo aljumucatu jumcadu salaatun horta waa salaad jumcadu soo salaad maaha mafruudatu waana la faral yeelay waa salaad farala falam taftaqir umay baahanin ilaa idni limaami imaamka idankiisa ka duhri sida duhurka oo kale haddaba waxaad ogaataa eeg faricii waad haysaa oo waa jumcaha wasfigiina waad haysaa waa salaatun mafruuda xukunkiina waad haysaayo waa falam taftakir ilaa idni limaam asalkiina waad haysaayo waa ka duhri intaaba sow islama wada haysid intaaba horta ma haysaa mise mise adaa mooday inaadan haynin waad haysaa haddaba salaada xataa sunno hadday tahay sunnihii duxadu hadda ma inooga baahnaanaysaa imaamka inaan ka idan qaadano madaxweyne inaad tidha madaxweyne anu bishan waan sunnaysanayaa sunnatuleyl iyo sunnatu duxo iyo inaad idan qaadata miyay tahay ya ma aha inaad idan qaadatid haddaba salaada maxaa mafruudo loogu qeyday qeydkan mafruudiihi waa bilaa faa'iido munaasabo uu u leeyahay ma jiro oo odhan maysid salaada sunnaha ahbaa baa madaxweynaha laga fasax qaataa odhan maysid ama imaamka iyo khaliifka laga fasax qaataa odhan maysid waa bilaa faa'iido laakiin eh, waa bilaa faa'iido markaan leenahay waa bilaa munaasaba baan doonayaa munaasaba uma leh waa bilaa munaasaba oo mafruudadu cadamul idniga uma leh waa xashwi laakiin faa'iido waxoogaaya bay daruuri ahayn asalkii duhurka ahaa sow faral ma ahayn jumcadana markaad faralnimo kutima ku tilmaanto fariciyo asalka labadaa unbay isku soo dhaweynaysaa faa'iidadaa isku soo dhaweynta ah ayay inoo leedahay ay tilmaamayso inay faral isla yihiin sidee aadi layskaga sii qiyaasan karo ilan shay sunno shay farala in layskaga qiyaasta iyo shay laba shay oo farala in layskaga sii qiyaastaa way sii kala dhowdahay wuxuu ku yidhi oo hayru daruuriyatin midan daruuri ahayn mid aan daruuri ahayn in in in faa'iido aan daruuri ahayn ay wadato waa midlu qawlika oo kalaba aljumu'atu jum'adu salaatun waa salaad salaada oo mafruudatun la faral yeelay falam taftaqir umay baahan ilaa idni limaami imaamka ogolaanshihiisa umay baahan ka duhri sidii duhurkuba una imaamka ogolaanshihiisa ugu baahnayn fa ina mafruudatun ereygan mafruudatun ihi xashwun waa erey xashwi xashwiga waxaa loo yaqaanaa ziyaadada bilaa faa'iidada ah ee wax alla waxay wadataa de waa iska erey meesha aan waxba ugu jirin weeye aan munaasabo ugu jirin id law xudifa haddii la xadfi lahaa waa mafruudada lam yantaqid ma bureen laakinahu dukira waa la sheegay litaqriibi lfarci faraca oo duhurkaas ee jumcaha ah si loogu dhaweeyo min alasli asalka si loogu dhaweeyo bitaqwiyati shabahi isshabihidda xoojin la xoojinayo baynahumaa labadan ka dhaxaysa xataa faralnimada inay iska sii shabahaan oo kolkaana idan la-aantana ay iska layskaga qiyaasanaya dee markaa shabaha udhaxeeya unbaa la xoojinaya id ilfardu faralku ashbahu wuxuu aad u shabahaa bilfardi faralka kaleu aada u shabahaa faralku faralka kale ayuu aada u shabahaa maxaa inoo dhinaa culimo afartii qaybood afartii qaybood ee cadamu ta cadamu tahiirka aynu ka soo saarnay cadamu tahiiri fi lfarci kii u dambeeyey baa inoo dhiman cadamu tahiiri fi lfarci waxaad odhanaysaa war raabicuka afraadna qodobka afraad ayaan doonaynaa inaan helno war raabicuka afraadna waa cadamu taahiiri taahiir iyo munaasabo la-aanteed oo fi lfarci faraca dhexdiisa noqota fi waxaan ku dulbinaynaynaa calaa marjuuxin baan ku dulbinaynaynaaye waa mid laga raajixsan yahay asaxu waa jawaaskiisa waa milu qawlika hadalkaaga oo kale markaad tidhaa mislu qawlika oo kale zawajad way guurisay nafsahaa nafteediibay guurisay hayra kuf'in nin aan u dhigmin bayna u guurisay oo falaa yasixu asixi maayo guurkaasi kamaa low zuwijad haddii loo guurin lahaaba siduna u asaxeen xanafiyadu waa khatar waxay idhahdeen xanafiyadu gabadhu sidaan soo marnay iyadaa ismeherisa oo budcigeega budcigeega iyadaa iskale aabbaheedna leh walaalkeedna lama leh iyadaa iskale bay yidhahdeen siday maalkeega ugu tasarufaysun ha ugu tasarufta dukaan yaray leedahay sa iyadu mayna iibin jirin mise aabaheed bay odhan jirtay aaba ma iibin karaa sidaa ayna aabbaheed iyo walaalkeed uga fasax qaadanaynin dukaankeega iyo alaabteeda ay u iibinayso unbay budcigeegana cidday u garatay istidhaahdo waxbaad la wadaagi kartaa gabadhaasi ay odhan kartaa waan isku kaa meheriyey halkaasay la mareen halkaasay la mareen laakiin shardi bay ku xidheeno waxay yidhaahdeen gabadhu markay iyadu isa siinaysi iyo markaa eh, iyo marka kale la meherinayaba waxa shardiya oo lagama maarmaana ninkan meherkeygu waa saxya kuf inuu u yahay kuf waa inuu gabadha ninkani kuf inuu u yahay kuf nin ube u dhigma oo iyada dhigeed ah waa inuu yahay waxaa la diidayaa nin aan u dhigmin in loo iibiyo loo loo loo guuriyo ama ay isku guurisaba kolka xaggaa kufka ayay iyagu shardi ka dhigeen kolka waxay doonayaan inay yidhaahdiin gabadhu ninan ku fahayn hadday isku guuriso meherkaasi asixi maayo sida haddii loo guuriyo ninan kuf u ahaynba una u asaxaynin halkaasayla marayaan zawajad way guurisay nafsahaa nafteediibay guurisay hayra kufin bay u guurisay aaway haddaba faricii waa gabadhan zawajad nafsahaa hayra kufin oo muxuu faricii maxaa la socda qayd baa la socda la yidhaahdo munaasib lama le meesha oo cadamu tacsiira waa hayra kuf intaa dee nin aan kuf ahayn eeg meeshan raad lama le cadamu sixadan soo socota kufku munaasabo lama le oo nikaaxu asixi maayo waayo ninka aan loo guurin baan kuf ahayn halkuu munaasabo kale leeyahay wax munaasaba lama le munaasaba ma jirto meesha zawajad way guurisay nafsahaa nafteedii ayay guurisay hayra kufin kuf hayrkii ayay u guurisay falaa yasixu ma asaxayo haddaba guurkaasi kamaa low zuwijad haddii loo guurin lahaaba siduna u asaxeen buu ku leeyahay weligeegu hadduu guurin lahaa yukayrulkuf u guurin lahaa siduna u asaxeen wa huwa kan haddaba ka haani waa haanigii oo kale haaniguna wuxuu leeyahy xaasil wax la yidhaha buu lahaa haanigii haanigii culima ma xasuusantihiin xaasilkiisa boga aan soo marnay waxa ku qornaa mabiicun hayru mar'iyin oo sharaxa dhamaadkeega mabiicun hayru mar'iyin markuu ina lahaa waxa ku qornaa waxaasiluhu mucaaradatun fi lasli asalka ayaa la mucaaradayni waxaana lagu mucaaradayn biibdaa'i hayri maa callala bihi waxan uu cillo uga dhigay cillo ma ahe e wax kale oo cillo ahana tuso eegada awelka maxaa lagu mucaaradaynayey awelka maxaa lagu mucaaradaynayey cilladani eg was ciladan eg wasfigan cilada aad ka dhigtay munaasabo xukunka umale ee halkuu munaasabo ugu leeyahay naga tus kanna waxaa la odhanayaa warkan aad cillo ka dhigtay cilaba maahee mid cillo noqon kara cilo noo muuji dee baa la odhanaya waxa cillo noqon kara wax kaloo cillo noqon kara oo markaa u leey weligu hadduu guuriyo gabadha oo ninan kuf ahayn u guuriyo meherku asixi maayo oo sababtuna waa ninka aan kufka ahayn egdee xagguu munaasabo uga leeyahay markaa meel laba ugama aha taa ayuu doonayaa inuu ka hadlo waraabicu ka afraad cadamu taahiiri waa munaasaba la'aan oo fil farci faraca dhexdiisa ah mithlu qowlika hadalkaaga oo kaleba weeye zawajad way guurisay nafsahaa nafteeday guurisay hayra kuf'in nin aan u qalmin bayna u guurisay oo falaa yasixu ma asaxayo guurkii kamaa low zuwijad haddii loo guurin lahaayoo kaluunba weeye wa huwa kan haddaba ka aani aanigii oo kaluun weeyi id laa ahara wax aharihi fiihi dhexdiisa ma aha litaqyiidi kuqaydidda uma aha bikayrilkufci lagu qaydayo ayrulkufka lagu qaydayo wayarjicu waxaa haddaba uu u noqonayaa ila lmunaaqashati in laga doodo wayarjicu ila lmunaaqashati fi lfardi wahuwa huwa bacdi suwari nisaac bilxijaaj waa mas'alo kale waa mas'alo kale oo ka madax banaanba weeyi ka hore aan taabicu ahaynba wayarjicudani waa masalo kale waxaa la moodaa inay ka hore noqonayso wayarjicu wuxuu u noqonayaa waa qaybtan qaybtan hadda aynu hayni ma haysa ayaa u dambeysay ila lmunaaqashati munaaqasho iyo dood fi lfardi faral waxa la yidhaha laga munaaqashoodo faral fardigu waxa weeyi fardiga ha moodin hadda faralkii xukunka ahaaye waa qadar dad baa wax ka doodaya waxaanay ka doodayaan ee doodu ay dhex taallay baa la ayaa ajsaa badan ka qaybo badan buu ka kooban yahay qaybihii badnaabuu mustadilku mid kasta daliil ugu keeni ayuu u keeni kari waayey laakiin qaybihiibuu kala dhigdhigiyo wuxuu odhan war bal intaasi hay jooga inta aan isku haysanaa saw intaasoo dhan maaha haa saw intaasoo dhan maaha haa intaa mid kamida iisoo qaad kan iisoo qaad kanisow daliil male waa kan daliilkiisiibuu odhanaya hadda dhammaan daliilkooga ma wada sugayo mid buu fardinayaa in laga doodayo kanaynu ka doodaynaayo doodii kana ku jiraya horta daliilkiisa iyo wakaas iga guddoon markuu daliilkii uu guddoomu la ictiraadi kari waayo ayuu kuwa kalena waa kanoo kalunbuu odhanaya halkaas wahuwa wayarjicu wuxuu u noqonayaa qeybkani ila lmunaaqashati munaaqasho fi fardi iyo qadarid laga munaaqashoodo muxuu noqonayaa talow fardigu haddaba wahuwa fardigani takhsiisu bacdi suwari nisaaci dooda suwarteeda qayb ka midoo lasoo khasiso bilxijaaji doodana lagu soo khasiso waxaa la odhanayaa waxaad ka soo qaadaa inaan kan ka doodayno kan haddaba balaan aragno walasaxu asaxuna jawaazuha banaanideeda jawaazuhu banaanidiisa weeyi walasaxu jawaazuhu banaanidiisa weeyi waayo waxaa la sheegan karaa waxaynu arkaynaa taswiiju nafsihaa mulaqan buu qofku odhanaya naf inay nafteeda gabadhu guurisaa horta maya banaan tahay dee maba banaana ama kufa u guuriso ama kayrulkufa u guuriso halkaasuu shaaficigu taagnaa xanafiguna wuxuu lahaa may kayr e alkuf kayr in loo guuriyo ayaan banaanayn haddaba labada suuro mid ka mid un baa lasoo qaadanaya loodhan tan inooga soo qaad taas daliil ha loo sameeyo wal asaxu jawaazuhu buu ku yidhi asalku waa iska banaan tahay oo ka marka loo sameeyo waa lagu kala hadhaya wa minhaa waxaa kamida buu ku yidhi cilalkii baynu weli ku qawaadixdii baynu weli ku dhex jirnay wa minhaa waxaa kamida buu ku yidhi waa qawaadixdiiye alqalbu qalbiga ka loo ayaa kamida qalbi waxaa jira culima mid qalbi la yidhaah jira alqalbu oo cilalka ka tirsan alqalbu qalbigu waa dabarogid nin baa deliin keensanaya daliilkii uu keensaday ayaad u badbaadinayoo waxaad odhan war waan kugu waafaqsanahay inuu daliil yahay laakiin waxaad u daliishatay daliiluma ahee waxaad u daliishatay cagsigiibuu daliilu yahay unbaad odhan qalbi baa la yidhaha waa ku dabarogid waa qawaadixdii wa minhaa waxaa kamid a alqalbu qalbigiibaa kamid a laba nooc ayuu qalbigu u qaybsamaa mid la yidhaha khaasun bilqiyaas iyo mid la yidhahda khaasun bilqiyaas ma aha khaasun bilqiyaas iyo midaan khaasun bilqiyaas ahayn labada ayuu qalbiga u qaybsamaya alqalbu oo caam ah wa huwa qalbigu fil asaxi qowlka asaxa ah dacwaa anna mastadalla wuxuu deliishaday sheegidda la sheega weeye bihi isaga uu deliishaday oo wasaxa calayhi welibana sax uu ansaxay wasaxa calayhi kii uu ku dul ansaxay fi lmas'alati mas'alada dhexdeeda oo fa yumkinu macahu maciisa waxaa suuroobaya tasliimu sixatihi sixadiisii in loo badbaadiyo ayaa suuroobaysa oo de laakin lagu dabagediyo fa huwa maqbuulun waa la aqbalay fil asaxi qowlka asaxa ah mucaaradatan cinda tasliim qaadixun cinda cadamihi waxaan filaya insha allah war badan baa kasii dambeeye ashirkeenu kaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa alam